اlbeycati calى anlaa nunaasica almra ahlahu baabu lbeycati ballan la gala ayuu baabkan u baab yahay calaa ana anlaa nunaasica inaanan kula murmin almra xugunka ahlahu dadka ehelku ah oo gacanta ku haayo oo muslimiinta maamula inaan lala qaqabsanin oon la xagxaganin arrintaas in beyco lagu galo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai caleyh raxmatullah akhbarna moxamed ibn salamata almuraadi wa hiqatu habt ibnu miskiin qira'atan calayh an asmac wa hiqatu can ibn اqasim cabdiraxman ibn qasim alcutaqi wa iqaة qaala xadaثanii malik ibnu anas imaam da alhijra can yaxya ibn saciid اlanصari wa iqaة habt qaala akhbaranii cubaadaةa ibn اlwaliid ibn cubaadaةa ibnu samit wa iqa qaala xadaثanaa abi aabihi wa alwaliid ibn cubaadata ibn samit waa iqo weeyaane can cubaadata ibni samitin radia allahu taala ardaa qaala wuxuu yihi cubaada baayacnaa waxaan kula ballannay oo bayca kula galnay rasuul allah rasuulka al sala allahu alayh wasalam cala samci inaan maqalno wax alle wixii uu nafara aan maqalno iyo waaacati inaan warkiisa yeelno fi lyusri xilliga aan fudaydka ku sugannahay iyo walcusri xilliga culayska aadna haysto iyo walmanshati xilliga firfircoonida iyo nashaadka aan leenahay iyo walmakrahi xilliga cajiska iyo dhibka iyo culayska uu jiro iyo karaahiyada sidoo kale waxaan kula ballannay wa an laa nunaasica inaanan kula murmin almra xugunka iyo maamulka ahlahu cidda ehelka u ah oo muslimiinta maamulka u haysan inaan la qabqabsanin na waan kula ballannay wa an naquula inaan dhahno aw naquuma inaan u istaagno waa riwaayada xali naquumada eh bilxaqi xaq aan u istaagno ama aan ku dhawaaqno xayumaa kunna meel alla meeshaan joogna inaan xaqa u istaagno ama ku dhawaaqno laa nakhaafu aanan ka baqin lowmata laa'imin mid eetama eeddii aanan ka baqin weeyaan saas ayaa nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam uu saxaabada nabigeenna oo cubaadat ibni samit ka mid yahay uu kula ballamay yaa ayuha الnabiyu ida jaءaka اlmuuminaat yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna أwlaadahuna walaa yaأtiina bibutaanin yaftariinahu bayna aydiihina waarjulihina ilى aakhiri اaayaat marka beycadaas iyada ah waxyaabihii ay saxaabada kula ballameen nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam towxiidka iyo diinta ilahay in loo istaago waxaa ku xigay oo ka mid ahaa qodobadan hadda aan soo marnay oo ah in qofkii muslimiinta madax u noqdo aan lagula dhegdhegin wixii uu maamuli weeyaan baabu اbeycati beyc ayuu baabkan u baab yahay calى اqowli qowl lagu e, ballamo bilxaqi xaq in lagu dhawaaqa xadiidka hore buu imaamka soo celinaya laakiin waxaa weeyaan maxalushaahidku maan taaban doonaa xadiidka afar kun boqol iyo e, yani macnihiisaan ka hadlaya xadiidka afar kun iyo boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas akhbarna moxamed ibn yaxya ibn ayub athaqafi wa xaafid qaala xadaثna cabdullahi ibn idriis alawdi wa iqat faqiih can ibn isxaaq maxamed ibn isxaaq ibn yasaar weeyaan wa saduuq wayxya bn saciid aansari wa iqatan tabt can ubad bn waliid ibn cubad bni saamitin wa iqa can abihi abihiisa oo waliid ah wa iqa isna can jaddi awowgiisa cubad bni saamitin cubaadat ibni saamitin radia allahu ta arda qaala wuxuu yihi cubaada baayacnaa waxaan kula ballannay rasuul allah rasulk sal slm cala samci maqal iyo waطaacati yeelid fi lcusri culayska i walyusri fudaydka walmanshati xilliga fircoonida walmakrahi xilliga karaahiyada amaba culayska uu jiro alaa nunaasica inaanu kula murmin oon la qabsan alamra xukunka iyo amarka ahlahu ehelkiisa oo cidda ilahay ehel ugu dhigay aan la qaqabsanin calaa an naquula inaan ku dhawaaqna bilxaqi xaq aan ku dhawaaqna xayu kunaa meel alle meeshaan ahaano sidaas ayaa nabigeenna kula ballanay ayuu leeyay cubaadata ibnu saamit radia allahu tacala canhu ardaa axaadiistaa marka caawa insha allah intooda badan cubaadata ibnu saamit ayaan nahaysan doono in kasta oon muxuua qeybkan loo gudbi doono radia allahu taala arda baab baycati baycayu baabkaan u baab yahay cala alqowli eray iyo dhahitaan bilcadli cadaalad lagu qowla oo lagula balama ama bayca lagu gala ayuu baabkaan u baab yahay xadiidka afar kun boqol iyo baycada ikhwaani اkiraam waxaa weeyaan wa aad wax aad u culus wa wax aad u culus wa waxaan u tegi doonnaa saxaabada nabigeenna oo kula ballamaysa almowt inay soo noqon dhintaan kula ballamayaan waxaan u tegi doonaa iyadoo ay kula ballamayna calaa an laa nafira inaanan cararin wax kasta haddii ay dhacaan aan jilbaha aan aasano lagula ballamay nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam nacam ayb eh, ayaan u tegi doonaa baycada marka waa ballan culus oo ilaahay magaciisa lagula ballamaa nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam baycada markii yaa kaloo qaada baycada waxaa kaloo qaadi raggii khulafada nabigeena sal ا slm abu bakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali waxaa kaloo qaadi cid alla cidda muslimiinta xukun guud ahaaneed u hayso oo muslimiinta madaxnimo u hayso kitaabka allana u taagan subxaanaه wa tacala iyo sunnada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam iyo cadaalad u taagan ayaa baycada qaadaysa baycadaas marka in laga taxadiro waa wax lagama maarmaan laguna dadaalo sidaa weyaan waa xadiidka afar kun boqol iyo iyo saddex iyo kontonaad hoos imaaday albeyca cala alqowli bilcadli qaala alimaam nas caleyh ramat lla abarana aw akhbaranii haaruun ibn cabdillahi alxamaal wa qaala xadaana abu usamata xamaad ibn usamata alqurashi wa tabt rubama dallasa wa kaana yuxadiu can kutubi hayri qaala xadaanii waliid ibnu kaiir wa saduuqun caarifun bilmahaazi rumiya bira'yi اkhawaarij waa alwaliid ibn kaiir lasooda qaala xadaanii cubaadata ibn waliid ana abaahu alwaliid ahaa xadata wuxuu warram can jadi awgiisa cubaadata ibni saamit ahaa radia allahu taala ardah waraxima jamiica ruwaat qaala inuu yidhi cubaada baayacnaa rasulla nabiga al ayaan kulama baayacoonay cala samci inaan maqalno amarkana la siiyo iyo wataacat inaan yeelno fii cusrina xilliga aan culayska una haysto wayusrina fudeedkanaga wamanshadina xilliga aan fircoonidanaga ay taagan tahay wamakakaarihina xilliga annaga xaaladanaga isku toosnino oon karaahiyad iyo daal iyo howlo dareemayn iyo culays iyo calaa an laa nunaasica inaanan kula murmin alamra xukunka ahlahu ahalkiisa wacalaa an naquula inaan dhahno bilcadli cadaaladda ayna kuna meel alle meeshaan ahano laa nakhaafu aanan ka baqin filah alla weyne mid ee tamaeediis aan ku baqin aan ka baqin lidaalika xali waxaa aan soo maraynayo iyo habeen hor mid ma garanayo aan soo marnay in kelimadda xaqa ah oo sulطaan jaa'ir ah oo keligii taliya insaxa tacbiir hadda waxaa loo yaqaana keligii taliya mogta cidduu rabuu xiri cidduu rabuu dili cidduu rabuu muxuu ahaa musaafirini cidduu rabo ayuu madax ka dhigi cidduu rabou dhulka dhigi cidduu rabuu qandaraas siini cidduu rabou u diidi wahaaka cidduu rabo ayuu muxuu ka warqaada cidduu rabo dhulkuu dhigi waa keligii taliya waxaa weeyaan sidoo kale diinta allana subxaanahu watacaala uma roona qofkaas noocaasa oo diinta alla ku tumani qofka hor istaago oo cadaaladii iyo xaqi iyo kitaabka alle u sheego qofka isaga waxaa weeyaan afdal اjihaad waa ilaa inay fitno ka dhalanayso oo waxaa weeyaan hawsha ayada fitna iyo dimaa iyo dhiig iyo rafaad u ka dhalana haddii ay jirto arrinta ayada lama gelaayo lidaalika waxaad ogsoontihiin horaana aan wax badan ugu hadalnay nabigeena wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastaطic fabilisaanihi fain lam yastaطic fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaan alimaam muslim ayaa soo saaray alimaam النawwi markuu sharxayna sharax dheer oo arinta ayada uga hadlayay ayuu fii kitaabihi alminhaaj fii sharxi صaxiix muslim ibn اxajaaj ayuu muxuu ahaa ku sharxay kitaabka saxix muslimka sharxiisa oo taqaanaan marka maraatib ayaa loo yeelay marka inkaarka maraatibta iyo aadaabta ule waxaa ka mid ah haddii munkarkan la reebaa uu munkar ka weyn ka dhalana far lama saarayo far lama saarayo waxaa u daliila xadiidkaas sidoo kale waxaa u daliila qowla qowla اllahi tabaaraka wa tacaala walaa tasubu اladiina yadcuuna min duuni اllah fayasubu اllaha cadwa bigayri cilmin war kuwaan ilaahay keyrkii tuugayaan oo jiisaas iyo buuda iyo balaaya u taagan oo waxaas ilaahay kayrkii tuugayaan oo caabudayaan hacaayina inaad wacdisaan oo diinta allu sheegtaan waa baab kale laakiin sabi iyo caay ilaahyaalkooda farha saarina haddii aad samaysaan maxaa dhaca waa munkar abcan in la caayo waa bannaan tahay in waxaa weeyaan la radiyo waa bannaan tahay in baailkiisa la sheego waa bannaan tahay laakiin waxay xaaraan noqona oo la diidaa haddii ay keenaysa in allah la caayo subxaana wa tacala fayasub اllaha cadwan bikayri cilmin aqoon la-aanay u qabaan marka adigaa usoo jiidnin alla lacay subxaana wa tacaala marka arrinka isaga ah ayaa u daliila in munkarka marka la reebaa uusan ka dhalanin munkar munkar isaga ka weyn munkarka isaga munkar ka weyn sidaa weeyaan waaya xadiidka ama abeyca baabu lbeycati beyca baabkan u baab yahay cala alaharati xilliga adiga lagaa sadbursado oo sadkii laisku lahaa adiga lagaa qadiyo amaba wax aadan mudnayn yufticulaa lagugu tuura oo arrinka asagan uu sameeyey dadkii muslimiinta ninka madaxdu ahaa in waxaa weya lagu sabro oo sabar la qaato oo bayca lagu galay u baabkaan u baabiye nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu baycadu kula geli jiray saxabada waxaa ka mid a ah, inay sabraan cala alahara markii laga sadbursado oo sadkii ay lahaayeen sadaan ahayn oo ka yar amaba lagaba qadiyo in qofka muuminka uu sabro in beyco lagu gala ayaa nabigeena uu samayn jiray calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka afar kun boqol iyo afar iyo kontonaad waa saxiix qaala alimaam nas abarna moxamed ibn waliid alqurashi waa iqa qaala xadaثana moxamed ibn jacfar waqundar waa iqatu saxix kitaab qaala xadaثana shucbat waa imaamkii can sayaar abulxakam alcanazi weeyaan waa iqa wa yaxya ibnu saciid alansaari waa iqatun tabt anahuma labadooda sayaar iyo yaxya samica waxay ka maqleen cubaadat ibnu اlwaliid yuxadid soo ka warrami waa iqa abcan can abi abiisa waliid ahaa isna waa iqa ayuay mxuu ahaa ayay ka maqleen ama sayaar sayaar oo yaxya wax la wariyey oo ka wariyey cubaada ibnu waliid faqaala wuxuu yidhi can abiihi oo waliid ayuu ka wariyey wa ama yaxya miya faqaala can abiihi can jaddihi ayuu yidhi oo waxaa weeyaan aabbihii iyo awowgii baa ka wariyey saciid ibnu yaxya ibnu saciid alansaari sayaar laakiin can ayuu yidhi oo muxuu aha jaddii kuma darin qaala wuxuu yidhi awowgii oo ahaa ninka la yidhaahdo cubaadata ibni saamit radia allahu ta ada baayacnaa waxaan kula ballanay rasu rasulka al sal slm cala samci maqlid oo lismaqlo oon asaga maqalno iyo awaamirta aan maqalno cid alle cid amiir ah iyo wataacati inaan yeelno fi cusrina culayskanaga iwaysuna fudaydkanaga iwamanshainaa xilliga aan firfircoonida qabno firfircoonidanaga iwamakrahinaa xilliga annaga aan arintaa dhibsanaynaba wa aharatin calaynaa iyo xilliga nagala sadbursado oo sadkeenni nagala qaato oo nala duudsiiyo ayadna inaan waxa weyaan aan maqalno oon ateecno wa anlaa nunaasica inaana la qabsanin alamra xukunka ahlahu ehelka ilaahay u dhiiba subxaana wa tacaala inaan waxaa weya la qabsanin wa an naquuma inaan u istaagno bilxaqi xaqa xayumaa kaana meel al meeshuu ahaade laa nakhaafu aanan u baqin fi illaahi alla weyne lowmata laaimin laa nakhaafu aanan ka baqin fillahi alla weyne dartii lowmata laa'imin mid ee tamaeedii aanan ka baqin qaala shucba oo ruwaadda xadiid ka mid ah, wuxuu yidhi wuxuu ka wariyey aban sayaar iyo yaxya ibnu saciid alansari labadaba waxaa ka wariyey yaxya ninka la yihahdo shucba imaamkaas qaala shucba wuxuu yidhi sayaarun sayaar lam yadkur hada alxarfa halkan eray ma sheegin xayumaa kaan xayumaa kaan ma sheegin ma garat wadakarahu yaxay ayaa sheegay qaala shucba wuxuu yidhi in kuntu haddii aan nahay zidtu fiihi shay xadiidka mid wax ku daray haddii aan nahaaday fa huwa can sayaar aw can yaxya weeyaan yacnii xadiidka sida u yahay wix dheeri ah ama dheerigaas waxaa ii sheegay yaxya amaba sayaar baa ii sheegay oo labadaani mid ka mid unbaa ii sheegay oo waa ka xifdiyey laakiin mararka qaar waa iska dhexgeli ma yaxyaad ah, kuu sheegay keligii mise sayaar keligiisa kuu sheegay mise labadii oo isku lifaaqan ayaa kuu sheegay intaas unbaa yuu ka yara shakinaya marka xadiidka laakiin si ahaan waa saxiix weeyaan maxalushaahidka marka maxay tahay wa aharatin calayna inaan ninka amiirka maqalno hawrkiisana aan yeelno marka culays iyo fudayd iyo firfircooni iyo cajis iyo xiliga sidbarsinugu la sameeyo oo sadkii lisku lahaa iyo xuui lisku lahaa annagana la duudiyey intaba inaan muxuu ahaa ateecno oonan waxaa weeye muran iyo korsi isku qabsi aanan samaynin saas ayuu muxuu ahaa cubaad binu saamit cadayna radi alla taala xadidka afar kun boqol iyo konton iyo shanaad qaala alimaam nisai alay ramat lah qutay bn saciid qaala xadaثana yacquub ibn cabdiraxmaan zuhri alqari wa can abi xaazim wa salamata bni dinar almadani wa caabid can abi saalix zayaad samaan adakwan weeyaan waa iqatun habt can abi hurayrata radi allahu ta ada ana rasul sl sl rasulken wuxuu yidhi calayka korkaa waxaad biaacati ateecitaan fii manshatika xilliga aad fircoonida qabtay makrahika xilliga aad karaahiyada aad ay kugu jirtay cusrika xilliga culayska kugu soo usrika iyo xilliga fudeedkaada wa aharatin calayka iyo xilliga lagaasaad bursado intaba inaad maqasho ood adeecdo ayaa lagaa rabaa saasuu nabigeen cadayna sal slam ikhwani kiraam masaladan in liis maqlo oona liis aeeca waxaa wey ummaddan soomaaliyeed aad iyo aad uguma dhegonuglila socda baabkan baab soomaali ma ahan qolo walba so cudur ma lahan baabkan baab soomaaliyeed ma ahan aan ismaqalna oon isateecna oo kan nooga nacsan hana horkaca oo kan nooga muxuu ahaa dadnimad badan hana horkaca oo kan nooga nacsan hana hogaamiye kan ugu tabaansan hadaba kaca warkaas war anaga hadda noo samaysan ma ahan waa taqaanaan koleyba nin walba libaaxa waxay yidhahdaan anima aqaana dee warkaas rurnimadiisa libaaxa isma daba kaca ma garateen isma daba socdo isgarab kacaya marka soomaalida wada libaax wa nin nin inuu dabagalo ogol anta amiir ay dhihi jireen wa ana amiir man yasuuqu alximaar ma garateen tabtaasaa ka dhacday marka baabkaas marka waa baab u baahan macdanka soomaalida ayaa fawdaawiya waxaa la mid a ah iyadna carabta hadda carabta intii seef ay dul saaran tahay oo oo qofkii hadla qoorta rab laga siina marka laga reebo inta kale waa fawda hadda khaliijkan deganood arkaysaan oo barwaaqada iyo ay taallo dhaqaalana waa caawina dabcan waxaa kaloo meesha saaran calankii waxaaba ku qoran seefaa kor saaran qofkii minicminic laga dareemo rab qoorta xaggeeba taallaaba ma garat dibiga gawrac weesha ku caalqaadata weyaan marka dad badan oo ayaga adig kaa aqoon badan oo kaa dadnimo badan oo kaa geesinimo badan oo kaa qabiil badan ayaa qoortoodii agga la dhigay seeftin weli way taala meeshay saaran tahayba marka eed adeecitaan jacayl ma ahan lidaalika markaad dhex gasho hadda dadkaas qabyaaladda ku jirta markaad aragto madaxaad qabsani hadda soomaalida dadka la haybsooca oo la dulmiyo oo madluumiinta walaalaheenna oo runtii sharafta iyo qiimaha badanna ilaahay uu geliyey annagana aan isku dayay inaan qiimahoodii sharaftood aan baabi'ino dadka ayaga haddii ay maanta ay gabar kuu doontaan adiga isbidi maanta inaad wax qiimo la tahay isku qiimaatiin labadiinna yaa ayuha annaas innaa khalaqnaakum min dakarin wauntaa wajacnaakum shucuuban waqabaa'ila tacarafu ina akramakum cinda allah atqaakum haddii maanta wax ugu badan wanaga tag waxbana kuma siinayan baadihi mogti carabaha waxaa jira haddii iska dhaaf dadkaas lahaybsuuca ah qabaaisha abaqaad qabaash waa abaqaad najdi iyo dhankan hadda muxuu ahaa bariga sacuudiga iyo meelahaas iyo riyaad iyo dadka degan waa cilyat alqowm dad aad yani isu saromarya weeyaanoo yani sankaasaas ay saa u taagayaan soomaan qolyahan januubka xagga xiga oo yeman xaggeed xiga haddii ay gabar u doontaan kuwa iyaga waxaa khatar xabad in madax lagu dhufto in la toogtaa khatara haddii ay ka baqaynin mataqaana baashi rabti mar hore cuni lahayn waa uga qabaa in la heeb soomaya maadinka oo bani fulaan annaga oo bani fulaan ahaad gabadh noo soo doonanaysaan inay dhahaan laga yaaba waxyaaba qisas cajiib ayaa jiraan marka waxaan kala jeedaa yacni mararka qaar ummaddan soomaaliyeed iyo carabta waa isleeyihiin in lismaqlo lays ateeca waa adagta waad aragteen hadda ummadahan xadaaradda dheer leh ruumaanka oo kale hadda nimankan bani cadaanka guud ahaan reer yurub xitaa maraykanka waan joogo australia ku joogo matu ayagiyo un muxuu ahaa kala firxaday waa isla ayaga un meel kale ma ahan halkan ka wada tageen airlanda hadda kuwaan maamuli jiray maraykanka muddada dheer reale bush iyo wixii ka horrey iyo wixii ka dambeyba inta badan airlandiyin wa airland ay ka tageen ashimaaliya halkaas ka tageen ay ummaddii meesha joogtay oo ah, hunuud ulxumar ay gamta ka sulan baabaiyeen meesha degnayd kuwaan jooga muxuu ahaa laftarkooda australia waa la kama duwni marka niminkan baynafarka ah oo talyaanigana uu lafdhabar u ahaan jiray rumaanka uu lafdhabar u ahaan jiray niminka iyaga waxaa weeyaan kan ugu nacsanaya hogaamin lidaalika nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waxaa weeyaan sifaat wuxuu ku sheegay aad u cajaaib badan aad u cajaa'ib badan sifaatka waxaa ka mid ah in ay markay yacni musiibo ku dhacda inay soo miirsadaan oo markiiba ay ka soo kacaan oy ka kabtaan aaday u dhow yihiin hadda dagaalka labaad adduunka miiqaa milyan oo qofoo reer yurubaha gam laga sii toddobaatan milyan qaar baa sheegay qaara boqol iyo labatan milyan sheeg oo qof ayaa gam laga sii dalal dhan ayaa la baabi'iyey waxay ahayd dagaalkii kun sagaal boqol iyo iyo ya labaatan afartan kii u dambeeyey afartan iyo miqu ahaa afartan iyo shan soomayn hiroshima lagu riday muxuu ahaa bamki iyo meeshii yani adduunkeedii dhan dakumdaakum baa laga dhigay maantana waad aragteeno yani muddo oo xilliga ay kenya iyo xuriyaadta iyo soomaaliya qaadanaya agaarkeeda waa hadda waa wax dheer maaha marka cumar ilumam loo fiiriyey maca daalika maanta wax alla wixii ka kharimiyo dhan way soo cishteen sadaqa rasuul lahi sal alla alay slam soo saa maaha waamnac liulmi alxaakim oo kama qaala sal slm qofka xaakimka ah dulmiga ummadda ka galana ka gacmoqabasha ama gacmo qabashadooda aad u badan abadan ninka xaakimka hadduu marba dulmi ku kaca uma kaadinayn abays inay gacmo ay qabanayaan ayagoo bale kala imaan soo saas maaha yacnii sidoo kale miskiin iyo tiim iyo noocaasna ugu naxariis badan hadda adduunku waad garanaysaano buudiyiin iyo chineis iyo adduunyo dhaqaalo ay ka badan sooma tuurna soo yahuud oo dahabka adduunkaoo dhan iyo dhaqaalaha adduunka dhan haysa ma joogto weligiin hay-ad yahuud ay leeda hoos socoto oo mucaawano walow muxuu ahaa qamadi halkiish ba alla ka wad weligii maqashan mis ma aragteen abadan ha ka yaabin hindi iyo buudiyiin iyo baktigan muxuu ahaa wada belada caabudi weligiin ma aragteen ha sheegin walaa chineis ha ka yaabin wax ordaa oo muxuu ahaa meel walba taagan oo qaxooti walba taagan waa bayn asfar war iminkan caddaanka ah. oo muxuu ahaa aladiina qaaluu ina nasaara dalika biana min qisiisiin urubana waanahum laa yastakbiruun hadda xataa ay islaamin raxmaddii way ka buuxdaa adduunka lidaalika alla ku bulaalina adduunka dhan inay ilaa maraykan ilaa austraaliya ilaa adduunka ilaa annagan xataa ayagana maamulo biariiqa o biukhra ma garateen hadda soomaaliya ummaddan muxuu ahaa israfaadinaysa oo kana madaxweyne iyo kana inta ka dhacay kasaa iyo waxaad isku dhibaysa waxayi malahan laa shay raggaasaa remote control ku haya oo meeshii farta lagu fiiq meelaan aan kii mara waxaa weeyaan dharbaaxdii waxaa lagu dhufanayaa dhegta dhiig uu kala imaani dadka saas uma haystaan xaqiiqatan kii leexdo in waaa in yara loo intaas inta orda aad maqlaysaan idaacada ka hadla waa in yaro saad u xariiqan hadduu isku daya inuu xariiqaas in yar saa ka dhah bahal dharbaaxdi ah oo muxua dibdam aan loo erkaan lagu dhufanay mucaarad iyo muxaafida isku mid ma kala duuna isku nooco waxaan waxba yaan lidin kulliga geel iyo ari ilo oo nin isku le maaratan adinka mucaarad iyo muxaafidi kulli waxaa weeyaan ummad ayaa maamulood waad ogsoontihin adinka kor looma qaado lakin hoosaa loo dhigaa marka hadda tolkiisa inka dhex joogana wuxuu iskaga kaa dhigayaa bahal oo muxuu ahaa bala ay ka dhacday oo libaaxnimada iyo ragnimada iyo fulaanka iyo ya aqiiqa la socda arrinta ayada waad ogsoontihin marka hadda aad qabiilkiisa dhex jooga afku ubur ka daadinay wuxuu iska kaa dhigaa nin adduun iyo aakhare kala haayo oo nin karmeed aho habeenkiina waa bisad bisad waa bisad wax badanna waad ogsoontihin waaya marka nimankaas waxaa weeyaan banin asfar waa noocaas annaga marka umadda somaaliye daacada iyo ismaqalka kuma fiicin hadda merkel maxay ahayd middan oo eh, mustashaar almaaniya angala merkel mi ahayd naagtaas waa yeelka oo lowlowday oo waxaa weeyaan markay taagan tahay jidka jidkeeda koronta qabsanay saasay leeda waa gariiri sa u joogtay gariir saa u gariiraysa lix iyo toban sano ayaa niminka aad ogeyd oo naasiyiinta ahaa oo niminka ugu kibirka badan reer yurub ay hor taagan tahay maamuni oy kulli kuwada muxuu ahaa daba socdaan soomaaliya waa laga heli laba sano markaad joogto waxaa weeyaan dhagax tuurka lagugu bilaabo yaa allah yaa nafsi mar un ilaahu iga bixi waaye waa xikmad xumida runtii nugu jirta ka midta baab bayca bayc baabkan u baabi calaa nusi naseexa likulli muslimin qof kastoo loo muslim in loo naseexay in eh, lagu ballamo oo bayca lagu gala baabkan u baabi xadidka afar kun boqol iyo lixi kontonaad waa xadiid saxiixa qala alimam nas abana maxamed abd lah bn yaziid alqurashi almuqri wa iqa qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyna wa iqatu tabt can ziyaad ibn calaaqa wa iqatu rumya biالnasb waay can jariir ibn cabdillahi albajali aلصaxaabiy اljaliil radia اlahu ta qal wuxu yh jaliil baayactu rasul rasulka ayaan kula ballamay calaa nusxi naseexayn an naseexay likulli muslimin qof kastoo muslima qof kastoo muslima u naseexay war maxaa dan kaaga dhiga meelaha ku dhaca meelaha ku khasaare nin tuug ag taagan wax ka iibin raba markaad aragto ama nin khaain ah dayn siin raba waa inaad tahay war allaha alamey war ninkan waa ninkii aad taqaaneen waa nasiixada laga raba ka midta laakiin liisu aamus waxaa laga sheekeynaya yacni dadka qaar waxaa weeyaan ruux waxaa ku jirta adag nin baa muxuu aha god ku dhici ama nabaraa soo gaari mid kalea ka dabimaada nabaraa gaari xataa a ma dhahay ku kalaa ka dabimaada godow ku dhici ama wax nabara gaari wuxuu rabaa isaga maadaama dhib uu gaaray kii ka dambeey inuu dhibka gaaro warnas agey marta marka ma taalla ma taalla nin baa meel ku dhacmay ku dhacmo wuxuu leeyahay war meesha waa ka soo faa'iide kii kale ku dhacmo <laughs> waa kada inkastoo xaasnimada soomaalida kuma badno sida dhabta ah dhanka isaga ah hadda ummaddan waxaanu dhaqaalo ilaahay u siiyey oo adduunkan horey gadaal ay yaacayaan haddii ay hantikoosid ahaan lahayen oo nin walba ninka kale wixii hore u jeebku iska gashan lahaayood la aamusi lahaa waxaan wanaag lama helayn habal lagu kala duwanaado qabaa'isha somaliyed ku kala duwanaatee laakiin dhankaas runtii ummaddan kalea nooga liidad dhankaas kuma xumin walxaqu yuqaal waaya xadiidka afar kun boqol iyo todobiy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam akhbarana yacquub ibn ibrahim addawraqi wa iqatun caabid qaala xadaana ibnu culaya wa iqatun xaafid can yunis ibn cubayd alcabdiy mowlaahum iqatun sabtun faadil can camr ibni saciid alqurashi wa iqa can abi zurcata ibnu camr ibnu jariir eh, ibn cabdilahi bajari wa iqa qaala jariir oo saxaabiga ahaa baayactu waxaan kula ballamay annabiy nabigena sal slm ala samci maqlitaan iwa aacati ateecitaan wa an ansaxa inaan u nasaxo likulli muslimin qof kasta muslim aan naseexayana waan kula ballame weyaan baabu lbaycati beyciyu baabkan u baabi calaa alaa nafira inaan caranin xadiidka afar kun boqol iyo sideed iyo konton waa xadis saxiix qaala imam nasa alih wtaqbana qutay ibn saciid qala xadathana sufyaan athawri sufyaan ibn cuyeyna cafwan can abi zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus waa saduuqun samica wuxuu ka maqlay abu zubayr abu zubayr wuxuu ka maqlay jaabiran yaquul isagoo le ayuu ka maqlay lam nubaayic rasuula nabiga kulama mubaayiconin cala almowti inaan dhimanno inamaa in kalemana baayacna waxaan kula mubaayacunay calaa anlaa nafira inaan cararin la isku midkun haddii inaan cararin aad kula ballanta maxayt asbaaba geeridood naad qaadatay ilahay marka ama kaa badbaadiye ama ku bax weeyaan baabulbaycata beecayu baabkan u baab in la dhinto xadiid afar kun boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay ramat lah bana qutayb saciid qaala xadaثana xaatim ibn ismaaciil almadani waa saduuqan yahimu saxiix kitaab can yaziid ibn abi cubayd alaslami waa iqatu qaala qultu waxaan ihi salamata waa ninkii orodka badnaa radia اlahu ta ada ayaa waaan ku ii qultu waxaan u ihi lslmt imlaka waxaan ku idhi calىa ay shayin shay kiiseeba baayactum aad kula ballanteen oad kula mubaayacoteen annabiya nabigana sal slm yowm alxudaybiya maalinta xudaybiya aad joogteen oo sayid cumaan waa la dilay la yidhi intuu u aaday safiirnimo iyo inuu wada hadallo la soo gala niminka la yih reer qurayshood kadibna la yidhi cumaan waa la dilay oo kadibna baycat ridwan ay dhacday oo rabbi uu yidhi subxaana watacaala laqad radya allaahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara uu rabbi yidhi subxana wa tacala kun iyo afarta boqol oo nabiga geedka hoysta kula ahlujanna iyo nabigan u sheegay ama la sheegay waxaa weeyaan maalinta ayada nabi maxaad kulama baayacoteen ayaa waxaa la weydiiyey salama ibnu lakwac calaa ay hay shaykiisaba baayactum waad kula ballanteen annabiya nabigana sal slm yowma xudaybiyaat maalinta xudaybiya qaala wuxuu yidhi cala almowt inaan wada Eh, yani gam naga walaadsiiyo dhimano amaba aan muxuu ahaa u soo aargudno cumaan ayaan ku ballanay weyaan waay baabu albayca aljihaad in la jihaad in lagu ballamay baabkaan u baabiya xadidka afar kun boqol iyo lixdanaad wa xadid daciifa qaala alimam nasa al taqbana axmed ibn camr ibn sarx almisri waiqatu qaala xadana amuha cbdullahi ibn wahb almisri waiqatu faqiih qaala akhbarnii camr ibnu xaariث waiqatu faqiih xaafid an shaabi zuhri أنa cmr بn cabdiرaحmaan بn mya bn akhi yaعlى ibn mya xadaثa wuxuu warramay atamimi waa maqbuli أna abaahu abihiis oo ah cabdiraحmaan ibn mya waa maqbul isna akhbara wuxuu sheegay أna yaclى ibn mya aصxaabi اjaliilah radia الlahu ta arda qaala inuu yidhi jiئtu waxaan u imaada rasul baan u imid sal slm biabi umayata abu umaya ayaanu keenay oo waa abihi weeyaan biabi umayata biabi aabbahi ayaan u keenay oo umayata ahaa yowma alfatxi maalinta maka muxua la furtay ama la furinaayey fa qultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow baayic la ballan abi aabbahi calahijrati inuu haajiro ood madiina u haajiro kula ballan fa qaala rasuul lahi rasulka wuxu yiri sal slm ubaayicuhu waxaan kula ballamaya cala aljihaadi inuu muxuu aha jihaadka aado waqad inqaacat alhijratu hijradiina way go-day weeyaan xadiidka waa daciif laakiin hijrada laga hadla waa hijra min maka ila almadiina laakiin hijradii baaqiyatan ilaa yowmi alqiyaama min ardi اlkufri in laga haajiro oo ilaa ardi اlislam loo haajira waa baaqi weeyaan xadidka afarkun boqol iyo ko iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qaala alimamu nas abarna cubayd cubaydullahi ibnu sacd ibn ibraahim ibnu sacd alqurashi waaiqatu qala xadaثna cami adeerkii waxaa wey yacquub ibn ibrahim ibn sacd waaiqatu faadil qala wuxu xadaثna abi abihina waxaa weeyaan waa ibrahim ibn sacd waaiqa can صaalix ibnu kaysaan almadani waaiqa can shaabi zuhri qala xadaثanii abu idriis abu idriis alkhawlaani waa caa'id اllah ibnu cabdillaah ayaa la yidhaahdaa wulida fii xayaati rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali waslm ana cubaadata bni saamitin radia allahu ta qala wuxu cubaada ina rasul rasulka sal slm qala rasuulkan wuxuu yidhi waxawlahu hareerihiisana cisaabatun koox ay yihin min asxaabi saxabadiis ka mid a nabigan wuxuu yidhi tubaayicuunii waxaad igula ballamaysaan calaa an laa tushrikuu inaadan wax la wadaajirin bilah alweyne shay-an waxna walaa tasriquu waxna aadan xadin walaa tasnu aadan zinaysanin walaa taqtuluu awlaadakum ilmihiin aadan dilin walaa tatuu anan la imaanin bibuhtaanin been abuurasha oo taftaruunahu aad ku been abuurataan bayna aydiikum hortiina iyo arjulikum muxuu ahaa lugihiina walaa tacsuunii aad igu fii macruufin wanaag faman wafaa qofka oofiya faajruhu cala allah alajarkiisa alla weyne korkii ayuu ahaaday waman asaaba qofka asagoo minkum idin ka mid shayan shay oo fa cuqiba bihi lagu ciqaabo fa huwa shaygaas iyo ciqaabtaas kafaaratun lahu weyaan kafaara iyo dembidheef ay u noqonaysaa waman asaaba qofkii asiiba min dalika xuduuda alle shayan shay uma kadibna satarahu la alweyne astunana faamruhu ila allah alweyne ayuu amarkiisa aada insha haduu alla doona cafaa canhu u cafiya wain sha haduu doona caqaba ciqaaba wayaan xadiidkan marka beycada nabigeena waxyaabaha lagula galay waa shakiga oo laga fogaado habeenadan aan ka soo hadlaynay tuuginimada iyo sariqada ama mid fardi laga xada ha noqoto ama mid caam aho ummadda xoolaheeda ila xada ha noqoto taasaana ugu sii daranay ha noqoto tan saddexaad inaan zina iyo lagu dhicin nasal allah asalama walcaafiya waa dayn qofka marba qofka haduu gala khatar weeyaan in laga guda ayuu khatar ugu jiraa walaa taqtulu awlaadakum ilmihin aadan dilin khashyata milaaq dabcan waxay ilmaha u dilayaan waxay ka baqayan inay wax la quutaan amaba inay wax u waayaan walaa ta'tuu bihutaanin iyo been abuurasho oo qofka uu horay gadaal ka abuuranaya yacni ishkaalka hadda yeelo waxaa ka mid ah waxaad maqlaysaa yacni brobaganda socda oo meel walba taamana siyaasaddii brobaganda aad la yaabiyaad maqli xataa ganacsigii brobagandaad maqli waxyaabaha la yaabka kale oo beryahan aan aad kula yaabna waxaa ka mid ah masaajidda ayaa brobagandadii ay soo gashay oo laleeyahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ayaa saa yeelay oo hebel asaa yeelay waxaasaa dhacayo wax alla yaabi ayaa lagu weydiinay mararka qaar masjidkan hadda aan wada joogno oo saan ah oo intaana muslimiin ay joogaan oo muxuu ah howladeynka laga wada yahay nin hadda fadhiyo iyo nin muxuu ahaa halkan fadhiyo nin ka maqanba ayaa waxaa laga sheegaya waxyaaba hariib ood la yaabaysa war yaa kuu sheegay shaydaan baa u sheegay shaydaan baa u sheegay ama shaydaan ha noqdo insi ama jinni ha noqdo mishkiladii marka ninkii ahlu safal awalka ahaa oo akhyaarta ahaa shaydaan buu marka xamaali u noqonaya shaydaanaan ranani wixii la sheego shaydaanka caadiga aad sheegay ama shaydaan insi ha noqda ama shaydaan jinni ha noqda ayuu dhamarka soo saarani markaasuu l waxaasaa la sheegay waxaas haysaasiyiin war ma ka haysaan ma hubsana iska mid kale oo haddana akhyaar kale oo safka hor ah, ayuu muxuu ah ku taabani ku kale kusii yaab waad udhimanaysaa waxyaabaha ariibka ay ka mid tahay yani lowlaa i samictumuuhu qultum maa yakuun lana an natakalama bi hada subxaanaka hada buhtaan cadiima marka mushkiladaas iyada ahna waxyaabaha nabigeena calayhi salatu salaam uu saxaabada kula ballamay oo been abuurka la samayna eh, in laiska ilaaliyana eh, oon la abuurin beentana nabigeen wuxuu kala ballamay ka mid ahayd waxyaabaha nabigeen uu noo sheegay calayhi salat slam kama fi saxiixayn in aakhira zamanka uu shayطaanka intuu tashakul sameeyo suurad ibni aadam u yeesho uu dadka war u sheegi wuxuu ku dhihi intuu istaago suuqaad eh, muxuu ahaa gaarisalo bartamiis intuu istaago ayaa waxuu dhihi war ma haysaan magaalada dhinacaana laga soo galay xaafad hebelhayd kulli waa la soo wada ee carara kaba soo qaad dow kadibna mir iska tagi waa shaydaankii oo shakli tashakul sameeyey kadibna orod war maxaa ordaysaa war waa balaa dhacday halkaas waaa daba ka kacay isag wa jira yaa kuu sheegay wallaahi nin wejigiis aan aqaano laakiin aan aqoon wejigiis waa aqaana laakiin magaciis ma aqaan ayaa ii sheegay waa xadiidka nabigeena calayhi salat slam la socd warka asaga nin wejigiisa aan aqaano laakiin magaciisa aan aqoon ayaa ii sheegay raadiyi bukhaari muslimka ay ku taal xadiidka ku yaallaa ma garateen marka waxaanoo brobaganda iyo belood arkaysaan shaydaanka sheega mid insi wuu jiraa mid jinan uu jira iska ilaaliya qof wejigiisa aad taqaanaa kuu sheegay oo laakiin aadan magaciisa aqoonin u kaadi marka ka hubi keenda wixii lagu sheega iska hubi hala ordi sidoo kale wixii macruufahna oo laisfaran inaan laisku caasinin arrinkaas marka waa baycada nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam oo saxaabadeen la galay xadiidka afar kun boqol iyo labayo lixdanaad waa xadid saxix ma qablahu qaala alimaam abarni axmed ibnu saciid almarwasi waa iqatun xaafid qala xadana yacquub ibraahim ibnu sacd wa iqatu qala xadaثanii abi abihina waa ibrahim ibnu sacd wa iqa can saalix ibni kaysaan wa iqa can xaariث ibni fudayl alfudayl waa la yihahdaa alansaari wa iqatu ana ibnu shaabi zuhri xadada wuxuu waramay ugu waramay can cubaadata ibni saamitin radia allahu ta ana rasul qala rasulkan wuxuu yidhi alaa tubaayicuunii maadan ila mubaayacoonaynin alaa maa calaa maa baayac calayhi الnisaa dumarkii wixii baycada ay igula galeen maadan igula mubaayacoonaynin maxay ahayd anlaa tashriuu ayad qur-aanka ayd ya ayuha nabi idaa jaaka almuminaatu yubaayicinaka weyaan calaa anlaa tushrikuu inaadan wax la wadaajina bilah alla weyne shayan waxna walaa tasriqu aadan waxadin walaa tasnu aadan zinaysanin walaa taqtulu awlaadakum ilmihiin aadan laynin walaa tatuu aadan imaan bibihtaani been abuurasho taftaruuna aad been abuurataan bayna aydiikum arjulakum horey gadaal amaba lugihiin iyo gacmihiin aad dhexdooda ka keensateen aadan been abuur samaynin walaa tacsunii aadan igu casina fii macruufin wanaag aan idin faray macsiya laiskuma ateecaysoma waa tii aan soo marnay qulnaa waxaan ir bala ya rasu rasulka low haa waan kulama baayacoonayna fabaayacnaahu calaa dalika arrinkaas nabigan kulama baayacoonay kadibna faqaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm faman asaaba qofka asiiba bacda dalika baycadaas gadaasheed shay-an shay oo fanaalatu ay gaarta cuquubatun cuquba oo adduunka lagu lagu ciqaabo fa huwa ciqaabkaas kafaaratu waa dembidhaaf waman lam tanalhu qofka ayna gaarin cuqubatan cuquba faamruhu amarkiisa ila allah alweyne xagga ayuhada in sha haduu doono afar uu dhaafi lahu isaga wain sha haduu doono caqabu ciqaabi laakiin kulli waxaa burburina mataqana wixii xumaanoo la sameeyey attawba attawbatu tajibu maa qablaha tawba haddii aad tawba keenta waxa all wixii ka horreeyey waxaa way tirtiraysaa baabu lbaycati baycayu baabkaan u baabya iyo ballan alhijrati in la haajiro nabiga lagula ballama calayhi salaatu wasalam xadiidka afar kun boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaci alay ramat lla akhbarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi waa iqa qaala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham wa iqatu tabtun xuja can caطaa ibni saa'ib caطaa ibnu saa'ib waa saduqun ikhtalط cafwan caطaa ibnu saa'ib waa iqa can abihi abis asaa'ib can cabdillahi bn camr caasi radia allahu ta anhuma ana rajula nin ba ata nabiy nabig nbi sal slm faqala wuxuu yidhi inii aniga ji'tu waan imid ubaayicuka anoo kula kugula mubaayacono kugula ballamay cala hijrati inaan haajiro walaqad taragtu waxaan ka soo tagay abawaya labadii dhashay yabkaanay iyaga oynayaan ayaan ka soo tagay inaan haajiran oon muxuu ahaa inaan kugala ballamo ayaanoo imid qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu slam irjic laaba wiil yahow ilayhimaa labadii ku dhashay u laaba fa adxikhumaa ka qosashi oof ka faraxgeli kamaa abkaytahumaa sidaad ugu ooheysiisay u faraxgeli oo muxuu ahaa ku noq ayuu nabigeen sal slam waxaad ogaataan in badan oo kuwaan isqarxiya ka mid ah waa caasilwaalidayn kuwan muslimiinta isku qanciyay ma intooda badan waa casilwaalideyn arrinta ayada waa dib u baara intooda badan waa casilwaalideyn arwaalidkiio ku daba oyni oraa allamay aabaha iga tegi hooyaha iga tegi laho cabaadi ay ka dhaqaajinayaan kadibna muslimiinta ay qarxinayan waa casilwaalideyn intooda badan waaya baabu hani اhijrai hijrada hanigeeda ayuu baabkan u baabay afar kun boqol iyo afar iyo lixdan xadii saxiixa qaala imaam barna alxuseyn ibn xurayf waa iqatu qala xadana welidi muslim الqرشي mwlaaهm ثiqة kaثيiرة تdriس وتsوية qال xdثna أwزاعي cبdiرحمن بن أwزاعي waa raئيiskii amaba raggii real hشham odayaashoodii can الزهري can طاء بن زayd الleyثi waa صaduq اkhtaلط can أbi سacيid الkخdري radي الlah ta aضa أنa أعraabiyan reer baadiye asأla rasu weydiy sl sم can hijrة hijrada wax ka weydiiyey faqaala wuxuu yihi wayxaka liibaantaade ina شhأنa الhijرة hijrada arinkeeda shadiidun wa wax aad u daran fahal laka min iblin geel miyaad leedahay reerbaadiyo malaha ahaayo inuu magaalada imaado soo hajiro ayuu rabay ee geel ma leedahay qaal wuxuu nacamha qaal wuxuu yidhi fahal sadaqataha zakadeeda ma bixisaa qaal wuxuu nacamha qaal wuxu facmal shaqay oo camal wanaagsan la imow min waraa'i albixaari badaha dushooda iyo badaha kasii xagga camal wanaagsan kala imow oo la imow wey adoolka jooga fa ina allaha alla weyne caza wajala lan yatruka min camalika shayئan amalkaada ilahi waba kama taga faina allaha alweyne caza wajal lan yatruka kama taga min camalika camalkaada shay shay kama taga weyaan faman yacmal midqaala daratin khayran yarah weeyaan marka badda dusheeda adoo jooga ama dhankeeda kale adoo jooga ama webiga dhankiisa kale haddii aad camal fasho ilahay kaama dayacayo weyaan hijradu inaad kabixi karin ayaa ninkaa u muuqatay wuxuu nabigeena saa u yidhi calahi sla slam baabu hijrat ilbaadi qofka reer baadiyaha duur joogga ah inuu soo hajiro ayuu baabkan u baab yahay hijradiisay noqonaysaa iyo xukunkeeda iyo noocay noqonaysaa xadidka afar kun boqol iyo shan iyo lixdanaad cashirkeen u dambey insha allahu tabarak wa tacala caawa waa xadiis saxiix qaala alimam nas alي abarna axmed ibn cabdillaahi ibn xakam wa iqatu qala xadaثna moxamed jacfar waqundar wa iqatu saxi kitaab qala xadaثna shucbatu imaamka can camr ibn mura waثiqة caabid can cabdilahi bn xaariث aلزubaydi waثiqaة can abi kaiir abu kaiir waa zuhayr ibnu aqmar zuhayr ibn اlaqmar waa maqbuul can cabdilahi bn camr caasi radi allahu ta anuma qal cbdilahi bn camr qaala rajulin ba wuxuu ya rasu rasuulka allow ayuhijrati hijrateedeebaa afdalu fadli badan weeyaan hijratee ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi an tahjura inaad ka hajirta maa kariha wuxuu karaahiyeystay u nacay rabuka rabbiga caza wajal wa qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm alhijratu hijrada hijrataani waa laba hijro hijratu lxaadiri qofka magaalo joogga ah hijradiisa iyo wahijraة اbaadi qofka baadiye jooga ah hijradiisa faama اbaadi kan baadiye jooga ah hijradiisa fayujiibu idaa duciya marka loo yara ayuu ajiibaya wayuiicu waa aeecaya idaa umira xilliga la faro ama aairu ama alxaadiru kan xaadirka oo magaalada jooga fa huwa isaga ama hijradaas ayaa acdamuha ugu weynaa badan beliyatan xagga imtixaanka wa acdamuha ajran xagga ajarkan ugu weyn weyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay hijrada tan ugu fiican inaad ilaahay dhan aad ka beentii robagandadii mxuu aha xantii xaaraantii macaasidii munkarkii wixii o dhan aad ka haajirto sidoo kale nabigeen hijrada laba ayuu qaybiyey dadka haajira ninka baadiyaha ka haajira hawshiisu iska fududahay oo meel fiican oo degan yahay malaha moogta xoolo buu daba socdaae inuu soo haajiro xilliga loo yara imaado oo markii la abnaada dayaaco waa iska fududahay laakiin magaalada nairobi aad ku xudaysatay ood guryahaadii iyo gawaaridaadii iyo adduunkaagii iyo maguurtaada ay saa u taalla inaad aayir aad ka ruqda oo kadibna meel kale aad ilahay dartii u ood ka guurta masaalada agow la socda arrin culus wa marka taas ayada ah ayaa nabigan wuxuu calayhi salaa slam xagga imtixaan ahaan iyo qalbi ahaan iyo in la furiyaan uga culays badan sidoo kale xagga ajarka ugu weynaan badan weeyaan hada wallahu aclam wsala allah waslama ala abdi rasul mustafa